bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii lix iyo soddonaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأضيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين سورة الأنفال waa madaniya alanfaal waxa mufradkeeda la yidhaahdaa nafal bifatxi nuuni walfa waa shayga dheeraadka ah ayaa la yidhaahdaa laakiin iminka halkan waa khaniimada weeye maalka muslimiintu intay la jihaadaan amba ay la diriraan gaalada ay ka helaan ayaa la yidhaahdaa annafal amba alanfaal lagu jamciyaa suuraddu waa madani aaya waana suuradda sideedaad marka tartiibta la eego musxafka aayaadka suuraddu waa shan iyo toddobaatan aayadood waa musxafkeenna inta inoogu qoran waxaa la yidhaha musxafka kuufiga ah baa la yidhahdaa fi lmusxaf alkuufiyi ayaa shan iyo toddobaatan ka ku yahay laakiin musxafka xijaasiga oo kale waa shan iyo shan iyo lix iyo toddobaatan ee kashaamiga ahna toddobiyo toddobaatan baabay noqonayaan aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi muxammedow can ilanfaal qaniimooyinka ayay ku weydiinayaan macnaha xukunkooda aayaadkan waxaynu ku fahmaynaa sabab nusuulka ay lahaayeen ee saxaabadu markii la galay dagaalkan beder ayay suuraddani soo degtay markaa waxoogaa khilaafi wuxuu ka yimi amba muran ma sidii laga yeeli lahaa qaniimadan waa kii saxaabiga cubaada lahaa ma og tahay xiina ikhtalafnaa fi nafari wasaa'at fiihi akhlaaquna markaan waxoogaa ku muranay ayaa ilaahay arrinta annaga gacmaha iyaga uu ka saaray waxaana xilkeeda ilaahay u dhiibay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi rasuulkuna wuxuu ugu qaybiyey bayna almuslimiina can bawaa ay can sawaa ma arkaysaa oo dee waxaa dhacay markii dagaalku meesha ka dhacay cadowgii uu jabay ayaa ragga ragga qaarkood waxay eryadeen oo ay ka daba tegeen cadowgii jabay bay fogeeyeen qaarna goobtii cadowga laga kiciyey amba caskarkoodii bay yimaadeen markaa maalkii iyo qhariibadii bay ururiyeen daa'ifana dee rasuulka ilaahay ayay isku xeereen oy gaalkii ka qabteen habeennimadii markii la isku soo noqday ayaa dee ragga qaarkood malaa yidhahdeen annagaa ururinay oo maalkan isu keennay qaar kale waxay yidhahdeen ana dee cadowgii baanu fogaynay kuwii kale annagu rasuulkaanu ilaalinaynay arrintani markay timi ayaa qaybinteeda ilaahay subxaanahu watacaala isagu uu tawaliyey uu qabtay rasuulka ilaahayna uu faray siduu u qaymin lahaa marka waata dee loo qaybiye khumus ahaan shan meelood inta laga dhigo maalka ayaa afar meelood waxaa la siinayaa maarata dadkii goobta tegay meesha kusoo hadhay iyo khumuskana waa garanaysaan wixii lagu bixinayey yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi muxamedow can ilanfaal qaniimooyinka ayay ku weydiinayaan macnaha xukunkooda iyo sida loo galaayo qul waxaad tidhaahdaa alanfaal qaniimooyinka ay lmagaanim lilaah alle ayaa iska leh bimacnaa alle ayaa qaybin doona xukunkeeda iyo warasuul rasuulka ilaahay baa leh ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa idin cadayn doona ee fattaqu llaha alla ka baqa oo kuwa alla ka cabsada noqda ilaahay wuxuu fara la yimaada wuxuu ka reebayna ka taga wa aslixuu hagaajiya ilan waxbaa yimi wa aslixuu hagaajiya daata baynikum arrinta dhexdiinana hagaajiya adhaat waxaa la yidhahdaa xaqiiqatu shayi wa nafsuhu baa la yidhaahdaa wa aslixuu hagaajiya daata baynikum arinta dhexdiinana hagaajiya macnaa arinta idinka dhaxaysa ee isku kiinxidhaysa hagaajiya oo islaaxiya macnaa waa islaamnimadii macnaa taa ilaaliya waadiicu allaha alle ka baqa waadiicuu adeeca allaha alle adeeca oo u hogaansama warasuulah ilaahay rasuulkiisana ka baqa in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina faاtaquu اllah waaslixuu daata baynikum waadiicuu اllaha warasuulah intaasoo dhan baa jawaab noqonaysa ilaahay ka boqo kuwa ilaahay u hogaansama noqda allah wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala inama almu'minuun kuwa mu'miniinta ahi aladiina kuwa un weeye qasri baa la geliyey moogta innama almu'minuuna kuwa mu'miniinta ahi cid kaleba maaha e alladiina kuwa weeye idaa dukira allahu alle marka la xuso idaa dukira allah alle marka la xuso wajilad ay baqato amba ay cabsato quluubuhum qalbiyadoodu ay cabsadaan waa qofka muuminkii xaqa ahi sifada uu leeyahay weeye waidaa tuliyat haddii lagu akriyana amba marka lagu akriyana calayhim ayaga korkooda aayaatuh alle aayaadkiisa marka lagu akriyana saadad waxay u siyaadisaa hum ayaga iimaanaa iimaan bay u siyaadisaa oo iimaankoodii baa kordhaya siyaadow dee iimaanku waa saa'ida ma og tahay nuqsaanina way ku timaadaaye wa calaa rabbihim rabbigoodna yatawakkaluuna cuskada alladiina kuwa weeye idaa dukira allaahu alle marka la xuso haddaa cid kale markay akrido ilaahay dikrigiisa ay sheegto wajilat ay baqato quluubuhum ay cabsato qalbiyadooda waidaa tuliyat marka la akriyo calayhim korkooda marka lagu akriyo aayaatuhu ay aayaatu llahi alle aayaadkiisa marka lagu akhriyana saadad ay u siyaadiso aayaadkaasi hum ayaga iimaana ay u siyaadiso iimaan bay ka kororhsadaan wa calaa rabbihim silada hore ku cadfan yahay oo wa calaa rabbihim rabbigood korkiisa uun yatawakkaluuna cuskada ee tala saarta kuwa muuminiinta ahi kuwa weeye alladiina kuwa weeye yuqiimuuna ooga alladiina kuwa yuqiimuuna ooga asalaa salaada waa kuwa ooga macnaa salaada toosiya ee saxa wa mimaa kii wax ka mid ahna rasaqnaahum aanu ku arsaaqnay yunfiquuna bixiya mintani waa tabciidiya macnaa waa wax ka mid a wa mimaa kii wax ka mid ahna rasaqnaahum aanu ku arsaaqnay yunfiquuna bixiya qayb ka mida ayay bixiyaan ulaa'ika kuwaasi hum ayagunba almu'minuun kuwaasunbaa muuminiin ah almu'minuuna kuwii alla rumeeyey ah iimaanaa rumayn rumeeyey iimaankaasoo xaqaa dhab ah oo sugan oo markaa waa nactun limasdarin maxduuf ambaba xaqaa masderku wuxuu adkaynayaa jumladaasi macnaha ay keenayso oo dhan ulaaika kuwaasi hum ayagunbaa almuminuun muminiin ah xaqa dhab ahaan kuwaas ayuunbaa muminiin ah lahum waxay leeyihiin darajaat bay leeyihiin tanwiintani waxay keenaysaa tacdiim lahum waxaa u sugnaaday darajaat darajo waaweyn darajooyin waaweyn baa usugnaaday darajaat ayaa usugnaaday waaweyn cinda rabbihim rabbigood agtiisa ayay ugu sugnaadeen darajaadkaasi wa makfira dembi dhaafid bay leeyihiin wa risqun ay walahum risq risq bay leeyihiin kariim wanaagsan macnaha janno ayay yeelanayaan in halkan marka la maraayo culimmadu waxay kaga hadlaan mas'alada la yidhaahdo alstisna alistithnaau fi liimaan yacni qofku ma odhan karaa anaa mu'min in shaa allah anugu waxaan ahay mu'min haddii alla doono eh, mas'aladani waa macruuf bayna alculamaa waana mas'alo ay ku leeyihiin aqwaal kala duwan asaxu laqwaal waxa fiican isnaha amba in shaa allahu marka lala imanaayo in la tafsiiliyo macnaa in la kala saaro oo haddii qofku uula jeedo anaa mu'min in shaa allah yani yiqiinta uu ka shakisan yahay ina iimaankiinu jasmin iyo yiqiin helo weeye oo aslu iimaankiisa uu shaki geliyo taasi xaaraam weeye waxaaba dhici karta inay kufriba keento hadduu dee shaki meesha keeno uu kaba shakiyo alla rumayntiisa amba iimaankiisaba haddiise qofku ula jeedo nafta inaanu ammaanin oo aanu taskiyeynin oo ula jeedo anaa mumin insha allah isagoo u diidaya naftiisu inay samayso xadgudub iyo duqyaan iyo kibir islaweyne weyne ay la timaado isagoo la jeeda inuu nafta u diido maaragtay talaxtaga noocaasa oo taskiyada uu kaga reebayo markaa way iska banaan tahay wey litabarukna wuu odhan karaa litabaruk wuu odhan karaayo qofku isagoo dee aan shaka shakisanayn inuu mumin yahay ana mumin insha allah wuu iska odhan karaa oo ashyaa xaqiiqa oo la hubo ayaa iyada laftigooda lagula ibyimaadaa oo cerinta loo celiyo ilaahay mashiiadiisa maalan maqaabirta marka la siyaaranaya oo kale dee waxaa ku jiray axaadiista qaarkood waina in shaa allahu bikum laaxiquun manaa shaki kuma jira inaynu dhimanayno manaha waana nusuusta adilo kalena way jirtaa macnaha hadduu sidaasoo kale ula jeedo litabarukna ba'si ma laha lakin hadduu shaki markaas ayay khatar badan de leedahay allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala kamaa akrajaka culimadu waxay aqwaal fara badan ku yeeshaan jaanibka lihaadihi alkaaf amba maxalka uu dhacayo qaarkood ilaa labaatan wej bay soo ururiyaan waxaase ugu fiican oo lagu soo koobaa aynu ku koobi karaa inaynu wej keliya iska qaadano oo kaafka fii maxali rafca aynu ridno oo aynu u qadaro mubtade isna khabar aynu ka dhigano bimacnaa kamaa akhraja ay xaaluhum mithlu xaalihim sidaa dheh milu xaalihim kuwan xaaladoodu waxay la mid tahay maalan ilan qaybintii la qaybinayey ma arkaysaay e, ayay waxoogaa ragga qaarkood ay karaahiyeysteen sidii ay u karaahiyeysanayeen rasuulkuba markii uu ka soo baxayay madiina waayo iyagu ma og waxay necbaayeen in ay dagaal la kulmaan sababtii rasuulku madiine uga soo baxayna waxay ahayd safarkii abi sufyaan watay inuu jidgooyo u sameeyo dabeetana dagaal badan ba aanay gelina si dhib yar abi sufyaan safarku wada ay uga qaadaan ana kutusee tirada dee rasuulka soo raacday oo saddex boqol iyo dhowr iyo tobanka nin ahayd waxaa dhacay marka abi sufyaan inuu dee iska leexday oo dhinac kale maray dabadeedna ay fooda isku dhufteen ma arkaysaa colweyne iyaguna doonaya inay difaacaan safarkoodan laakiin rasuulka ilaahay markuu rasuulku baxayba ilaahay wuxuu u waxyooday labadaa qolo midkood inuu la kulmi doono ma ilaahayna wuxuu qadaray subxaanahu watacaala tii khayrka badani uu ku jiray oo ah ta iyagu aanay doonaynin ee ay dhibsanayeen markaa khuruujka rasuulka bixitaankii rasuulku horaba usoo baxay dee ragga qaar baa dhibsanayay oo lahaa maanaan diyaargaroobin dagaalku maanaan tala markaa milu xaalihim xaaladoodu kuwan waxay la mid tahay macnaa karaahiyeysagoodan maanta ay karaahiyeysteen sidan loo qaybiyey qaniimada amba qaybinta sidan lu qaybista ay u karaahiyeysteen waxay la mid tahay uun kamaa akhraja rabbuka ay ka xaalihim ayuunbay la mid tahay ay ka karaahatihim karaahiyeysigoodii unbay la mid tahay maxay ay karaahiyeysteen ikhraaja rabbik rabbigaa soo saaridiisa iyaaka adiga uu kaa soo saaray min beytika gurigaagii uu kaa soo saaray bilxaq ay ikhraaja soo saarid bilxaqa xaq ku maran amba ku dheehan macnaha xaaladoodan karaahiyaysigoodan ay qaniimada maanta qaabkan loo qaybiyey u karaahiyaysteen kamaa karaahiyaysigoodii uunbay la mid tahay karaahiyaysigoodii oo kale ayuunbay la mid tahay kamaa akhrajaka ay ka ikhraaji rabbika rabbigaa soo saaridiisii siday u karaahiyaysteen oo kale iyaaka adiga uu ku soo saaray min beytika gurigaaga uu kaa soo saaray walxaal bilxaqna alle kugu soo saaray bixitaan ku maran xaq ama bisababi alxaq walxaalna uu ku soo saaray ina fariiqa qayb min almu'miniina mu'miniinta ka midihi lakaarihuuna kuwa karaahiyaysanaya ay yihiin bixiddan aada soo baxday ee aada dagaalka gelayso macnaha karaahiyaysigoodan maanta qaybinta qaniimada ay karaahiyaysanayaan karaahiyaysigooda hore ayuunbay la mid tahay weeye tafsiirka ugu sahlani kaa weeye ma arkaysaa culimada qaarkood ee intan ka dheer ayay u qadari karaan ma arkaysa oo macnaha qaarkood waxay leeyihiin kamaa akhrajaka siduu kuu saaray oo kale kamaa akhraja siduu kaaga soo saaray oo kale rabbuka rabbigaa min beytika gurigaaga uu kaaga soo saaray bilxaqa si xaqnimana alle uu kuugu soo saaray calaa kurhin qadar markaa calaa kurhin karaahiyeeshi dushiina alle uu kuugu soo saaray karaahiyeysigaasoo min fariiqin min almu'miniin daa'ifo mu'miniinta xaggooda ka ahada iyagoo karaahiyeysan kuu soo saaray awalxaal ina fariiqa qayb min almu'miniina mu'miniinta kamidii lakaarihuuna kuwa karaahiyeysanaya ay yihiin lilqitaali dagaal ay karaahiyeysanayaan sidaasi oo kale ayuunbay maantana u karaahiyeysanayeen qaybintan ay milu xaalihim ayaad odhanaysaa xaaladoodan amba karaahiyaysigoodani wuxuu la mid yahay oo kale kamaa akhrajaka rabbuk ay ka ikhraaji rabbik rabbigaa soo saaridiisii karaahiyaysigay karaahiyaysanayeen oo kale iyaaka adiga uu kuwaa soo saaray ay karaahiyaysanayeen min baytika uu kaaga soo saaray bilxaq walxaalna uu kusoo saaray ina fariiqa min almu'miniina mu'miniinta kamidi lakaarihuun kuwa karaahiyaysanaya ay yihiin inay dagaalamaan yujaadiluunaka xaale ay kugula doodayeenna alla uu soosaa ku saaray fi lxaq xaqa ay kugula doodayeen oo ah gelidda ay geli doonaan dagaal oo aanay heli doonin kuwii safarka ahaa bacdamaa tabayana intuu u cadaaday dabadeed iyaga macnaha in jihaad la gelayo bacdamaa tabayan intuu u cadaaday dabadeed kaannamaa yusaaquun macnaa way karaahiyaysanayeen xaal ay la mid yihiin kaannamaa sidii ayaga oo yusaaquuna loo kaxaynaayo ila almowt geeri sidii xaggeeda loo kaannamaa kaannahum waxaabad moodaa amba kaannamaa sidiio yusaaquuna loo kaxaynaayo ila almowt walxaal hum ayagu yanduruun ay arkayaana geeridaba indhaha ay ku hayaan wadkuruu xasuusta idwaagii yacidukum allaahu alla uu idiin yaboohay ixda aaifatayni labada kooxood mid ahaantood laba mafcuul buu qaatay wadkuruu xasuusta id waagii yacidukum allaahu alla uu idiin yaboohay ixda daa'ifatayni labada kooxood mid ahaantood waa kuwii safarka waday iyo kuwii duulaanka ahaa ka bedel annahaa ixdadaad ka bedelaysa annahaa midkood lakum idinka inay idin ahaan doonto annahaa mid ahaantood lakum idinka inay idin ahaan doonto oo watawadduuna aada jeclaydeen yacidukum bay ku cadfantahay aada jeclaydeen anna hayra daati shawka awoodata u saaxiibka ah qayrkood takuun inay ahaato amba idin xasisho lakum idinka ay idin xasisho watawadduuna aada jeclaydeen anna hayra daati shawka awoodda talihi kayrkeed takuun inay ahaato lakum idinka idin inay idin ahaato ashawka waxaa la yidhaahdaa awoodda weeyi asalka lafdigani waa qodaxda laakiin waa hub qatilu shaa'ik shaa'iku silax haddii lagu idhaahdo waa nin aada u hubaysan weeye macnaa ta awoodda saaxiibkaa kayrkeediina idin ahaato aada jeclaydeen oo wayuriidu allahu allana uu doonaayey idinku waxaad doonayseen safarka dhibteer inaa heshaan oo wayuriidu allahu allana uu doonaayey an yuxiqa inuu sugo alxaqa xaqa ilaahay inuu sugo bikalimaatihi kalimaadkiisa alla inuu ku sugo farida uu jihaadkan idin farayo subxaana wa tacaala oo wayaqdaca wa an yaqdaca inuu gooyana alla uu doonaayey daabira alkaafiriin kuwa kaafiriinta ah kooda u dambeeya macanaa ciribtooda inuu jaro alla uu doonaya daabira alkaafiriin istisaal baa loo jeedaa alistisaal in la dabar jaro marka daabir waxaa la yidhaha aakhirka weeye daabir alkaafiriin kaafiriinta ka u dambeeya alla inuu jaro subxana wa tacala dabadooda inuu jaro uu doonaayo muxuu alla sidaa u doonaya subxana wa tacaala liyuxiqa si uu u sugo alxaqa xaqa si uu alla u sugo wayubdila waliyubdila si uu alla u baabiiyo albaaila baailka si uu alla u baabiiyo walow kariha haba necbaystaan oo ha karaahiyaystaan almujrimuun kuwa dambiilayaashii haba karaahiyaystaani allana sidaa uu doonayay subxaanahu watacaala oo markaa ba ilaahay uu ku sugay jihaadka la jihaaday xaqi ma arkaysaa oo tiro yari ay jebisay tiro ka fara badan oo nimankii islaamka dhibi jiray sanaadiida quraysh amba qabqablayaashii quraysheed goobta laftigoodii la daadiyey oo la dhigay idwaagii xasuusta tastakiifuun aada ka gargaar dalbayseen dee rasuulku ilaahay baryihi alistiaasa waa alab waxa uu dalbayaa rasuulku maaragtay gargaar ayuu dalbayaa ilaahay cid aan hayna lagama dalbo id bal xasuusta tastakiifuun aada ka gargaar dalbayseen rabbakum rabbigiin akinaa aalahaydeen allaahuma anjiz limaa wacadtanii ma arkaysa waa istiaasadu waa baryo ilaahay mooyaane cid kale oo laga weydiisan karaana ma jirto waxyaabaha jira waxyaaba qofka aad iska weydiisan karto la yidhaahdo maa yaqdir alxayu alxaadir wax qof nooli uu ku kari karo oo aada weydiisata ayada waa baab kale laakiin waxaanu awoodba ulahayn in rabbi kayrkii la baryo oo amba rasuul la baryo amba malaaig baryo amba ama iti kale amba awliya kale oo arrin aan jirin wey ma arkaysa in awliyada ilaahay qaarkood looba yaqaano inay qaar gargaaran yihiin qaws min asmaa'ihim alqaws ayaa ka mida ah. waa qadiyad aad u khatar badan aad bay u khatar badan qadiyad shirki marka dadka muslimiinta waa inay ilaahay ka baqaan maalin walbaad maqlaysa ya alfuqaraa'i wa amiira albudalaa'i ya qiyaasa fuqarada ka caawiya waa allah subxaanahu wa tacaala hmm. ilaahi bijilaani qaws lwaraa إلهي بجيلان غوث الورى بكل غوث الورى الورى الخلق إنا لله يا غوث الأعظم يا غوث مرك الربيبة إلي يا غوث الأعظم يا غوث فقلت لبيك يا رب الغوث إذ تستغيثون فالحسوس مركز كجر كالدر بيسين rabbakum rabbigiin rabbigiin qifnaa ya kawso maxaad u haysataa yar fastajaaba lakum ee rabbina idinku jawaabay fastajaaba lakum allana idinku ajiibay annii ay biannii anigu mumiddukum kii idinku siyaadin baan ahay waa madadii ma ogtahay mumiddukum kii idinku siyaadin baan ahay bialf kun baan idinku siyaadin doonaa min almalaaika malaa'igta ka mida murdifiina xaala kawnihim murdifiin xaala yihiin kuwa isdaba taagan kuwa isbangashan isdaba socda murdifiin murdafiinana waa la akriya waa ismu mafcuul markaa murdifiina xaala yihiin kuwa isdaba taagan isdaba socda iska soo daba degayaan ma ogta wamaa jacalaka ma yeelin hu siyaadintaasi waa imdaadka wamaa jacala uma yeelin hu kordhintaa siyaadintaa malaa'igta laydinku siyaadiyey allah alla uma yeelin wax kale ilaa bushraa bishaaro daraaddeed mooyaane macnaha inaad ku bishaaraysataan buu alla idinku yeelay iyo walitadma'ina inay xasisho bihi siyaadintaa iyo madadkaa samada ka imanaya gurmadkaa inay ku xasisho quluubukum qalbiyadiinu inay ku xasilaan waa madadkaa ma ogti hadda soomaaliduna shimbirba madad u taqaanaase ma ogin waa shimbir daalina oo shimbira laayacah marka waxaad la yaabaysaa dadku markuu muctaqadku faa iska xumaado <laughs> inuu u haysto shimbirka riba inuu weligii awliyada ilaahay ka midka ahaa inuu yahay waa shimbir saadu u cararo wax alla waxa shimbiro agtiisa ku jiraa jaqaa mid waliba halkeeda ku gabataa ma ogti oo bahalkaa bakti cunka abuu ku leeyahy waa mask waa xadgudub in la yidhaahdo awliyada ilaahay baa bahalkana ma ogti amba mas ah ama ah, musiibo hmm. shimbir maalin dhan madad aad hayso madad nood ma ogti habar <laughs> buu beri duulkeeda ku fadhiistay baanay gurigeeda ayuu soo dul fadhiistay shimbirkaa baashka amba madadka markaasay wadaadu timi tidhi hooyo gurigaygii baash baa fuulay markaasaa wuxuu ku yidhi dee shimbir un ilaahay shimbirihiisaa ka mida ee eh, maxaa hadhow baa wadaad kale u yimi waa tidhi shimbirkaasaa fuulay markaas ah, haye sheekhii baa kusoo siyaartay adhigaa lexdii ugu weynay ayay qashay waxa dhacday baa la yidhaahdaa wadaadkii lahaa waa shimbir shimbir labadii wadaad kii kalena isaga laftiisu ma dhaamine bahalkay shimbirka daraadii u gawracday buu wax ka cunaysna markaa waxaa la yidhi kii lahaa baalkani waa shimbir shimbiraa ka mid a ah. ayaa si daran u cunay markaa baruurtii waxaa eegay wadaadkiibaa eegay bahalka ku sheegayay shimbirka caadiga ah markaasuu yidhi baaskana shimbirku sheega baruurtana sidaa u cunay buu yidhi baaskana shimbirku sheega baruurtana sidaa u cunay <laughs> marka macmiil buu baalku wama nasro walitadma'ina ilayna xasisho biikan quluubukum qalbiyadiinu inay ku xasilaan wama nasr nasrigu ma ahaanin ilaa min cindi illaah alla agtiisa mooyaane meel kale kama yimaado wama nasru ilaa min cindi illaah ilahay agtiisa mooyaane meel kaleba kama yimaado ina allaha alla casiis allahaan cidi ka adkaanin weeye xakiim waa allaha aan subxaana wa tacaala idwaagii xasuusta yuhashiikum alla uu idin saaray annucaasa lulo iyagoo goosafkii ku jira lulonayaan cabsidii baa tagtay mar haddii la laamadoodo la luloobay id waktigii ay bal xasuusta yuwashiikum alla idin saaray amba uu idinku daday annucaasa hurdo alla markuu idinku daday lulo muxuu idinku daday amana aaminahaansho daraaddeed amana aaminahaansho daraaddeed alla markuu idin saaray oo minhu alla xaggiisa ka ah balwaagay xasuusta oo wayunasilu uu dejiyey id waagii xasuusta yunasilu uu dejiyey calaykum korkiina samada xaggeedana uu kaga soo dejiyey maaca biyo roob baa helay maaragtay muxuu usoo dejiyey roobkan liyubahirakum siwa laydinku dahiro liyubahirakum siwa laydinku dahiro bihi ay bilmaa biyihi wayudhiba iyo waliyudhiba si uga kaxeeyo cankum xaggiina uga kaxeeyo rijsa shayaan shaydaanka waswaasintiisii shakigelintiisa ay ku maydhaan ku daaro iyo wayudhiba waliyudhiba siwa laydinka kaxeeyo rigsu shayaan shaydaanka waswaaskiisii tashuushintiisii uu idin waswaasiyey waa tafhiir baatina culimada qaarkood way yidhaahdaan ma arkaysa iyo wayuhabbita waliyarbida iyo si uu alla u xidho calaa quluubikum quluubtiina si u xidho iyo waliyarbida si uu alla u xidho u adkeeyo calaa quluubikum qalbiyadiina iyo wayuhabbita waliyuhabbita si uu ugu sugo bihi roobkan alaqdaama lugaha si uu alla ugu sugo id waagii bal udkur xus nebi muxamadow arrintani rasuulku bay tan ku gaar tahay waayo waxyigan iyagu may ogeyn udkur nebigow xus id waagii yuuxii uu waxyooday rabbuka rabbigaagu u waxyooday ila almalaa'ika malaa'igta alla u waxyooday annii ay biannii anigu macakum baan ahay kii idinla jira baan ahay oo malaa'igta alla soo dejiyey ee fahabbituu suga fahabbituu suga adkeeya aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey saulqii waxaan ku ridi doonaa saulqii waxaan ku tuuri doonaa fii quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda waxaan ku ridi doonaa kafaruu gaaloobay alrucda argagax baan ku tuuri doonaaye saulqii waxaan ku ridi fii quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda waxaan ku ridi doonaa kafaruu gaaloobay alrucda fadribuu ka garaaca kuwaa kufriyey fawqa alacnaaq luqunta dusheeda waa madaxa fawqa alacnaaq fawqa maxaa hartay fawqa alacnaaq madaxyadisooda ka garaaca wadribuu ka garaaca minhum ayaga xaggooda kulla banaan faraha caaradooda kulla banaanin faraha caaradooda dhammaan ka garaaca qof wax lawx ayuu tuuraya xanuunka fanaxyada ka garaaca wey kulla banaan fanaxyada dhammaantood ka garaaca waa fanaxyadaasaa lagu dhufanaya dalika ciqaabkan iyo dilkani biannahum buu ugu sugnaaday bisababi annahum ayagu shaaquu inay khilaafeen ay dhinac mareen allah alle inay khilaafeen iyo warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisaba inay khilaafeen waman qofka yushaaqiq khilaafa dhinac mara allah alle iyo warasuulahu rasuulkiisa fa ina allaha alleh shadiid lciqaab ciqaabadka weeye ilahay uu ka argudan doonaa subxaana wa tacaala allah wuxuu ihi subxaana wa tacaala garaac faraha iyo meel kastaba ee ku dhufta baa ilahay yihi subxana wa tacaala culimadu markay aqwaal waxay ku leeyihiin malaa'igtani beder malaa'igtu ma ka dagaalantay mise kamay dagaalamin qolyaha qawl culimada qaar waxay leeyihin way ka dagaalameen qolyahana waxay leeyihiin maya waxay la yimaadeen un maamadad bay ahaad ilaahay qulubtooda ku xidho iyo adkayn unbay u yimaadeen qowl sidaa lihina waa uu jiraa laa shaka asfaxu laqwaal inuu yahay qowlka tilmaamaya malaa'igtu inay beder dagaalka ay galeen beder way galeen waayo waxaad garanaysaa xadiiska bukhaari waan deliishan karnaa rasuulku salawatu llahi waslamu aleyh jibriil inuu yimi marka uu yidhi maxaa ku tirisaan ahli lbeder qaala min afdali lmuslimiin rasuulku wuxuu yihi waxaan ku tirinaa kuwa muslimiinta ugu ah fadli badan amba kelmad la macno ah wakadalika man shahida badran min almalaaika wakadalika man shahida badran min almalaaika sidaasay iyaguba ahaayeen waxaa kaloo jiray iyaga laftigooda nin saxaabiyihii arrintan oo kale inuu goobjoogba u ahaa xadiidka ibnu cabaas uu warinayo fi saxiixi muslim waa kii lahaa anigoo eryanaya mid mushrikiinta kamida ah, bayna bayna rajuli min almuslimiina yshtadu fi aari fi iri rajuli min almushrikiina amaamahu id samica darbata bsawti fawqa wa sawt farisi wa sawt alfarisi yaqulu aqdim xaysum araskiisu weelaya id nadara ila lmushriki amaamahu fakara mustalqiya dhim isagoo udhacay waarkii maarata qadaadka u dhacay fanadara ilayhi faidaa huwa qad xudima washuqa wajhahu ka darbati sawdi fakhbara dalika ajmaca ansaarigu waa kii rasuulka u iman jiray rasuulku markaa waa kii ku yidhi sadaqta dalika min madadi samaai thaalitha waa qoladii samada saddexaad ka timi ma arkaysa marka allah wuxu uhi subxaana wa tacaala ma arkaysaa <clears throat> waagiiba markaa ka garaaca wadribu ka garaaca minhum ayaga kula banaan fanaxyada dhammaan ka garaaca baa ilahi subaa maaragtay dalikum dalikum kiinaasi alcadaabu weeye khabarkaa qadar dalikum kiinaasi alcadaabu weeye ee faduuquu dhadhamiya cadaabkaa dhadhamiya وأن للكافرين مع oga بمعنaa mع ka dhig وأن للكافرين مع أن للكافريiن inuu usugnaaday ayuu kaasina weliba uu la weheliyaa عذاaب مع أن للكافريiنa كافiriinta inuu usugnaaday buu kaasina macooda yahay عذاaب الناr naarta cadaabkeedu inuu sugnaaday amba واعلموا ogaada أنa للكافiriiنa kuwa كافiriintaa inuu usugnaaday cadaaba annaari naarta cadaabkeedu inuu sugnaaday ogaada ya ayuha aladiina dulka aamanuu alla rumeeyayow idaa laqiitum ladiina idaa laqiitum markaad la kulantaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay zaxfa xaal ay yihiin ku gurguuranaya oo culweynay markaa dadku markay fara badan yihiin sida hirka ay kugu soo kacaan waxaad u qaadanaysaa inaanay dhaqaaqayn oo col fara badan ma dhaq wax gurguuranaya oo kale zaxfa xaal ay yihiin gurguuranaya amba xaalaadkiina ku gurguuranaya falaa tuwalluu ha u jeedinina hum kuwa aladbaar dhabarada ha u jeedinina ha cararina waa xaaraam waa kabiira min alkabaa'ir waman qofka yuwalli u jeediyo him ayaga yawmaidin maalintaa duburahu dhabarkiisa qofka nimankaa u jeediya ilaa mutaxarifa xaal uu yahay mid u iilanaya amba u leexanaya liqitaal dagaal mid u leexanayo xaaluu yahay mooyaane mutaxarif yanxarifu ila lqitaal dagaal buu leexanaya aw mutaxayiza xaaluu yahay mid ku biiraaya ilaa fi'a koox kale oo doonaya col kale inuu ku biiro isaga qofka jeestee labadaa midnaba ahayni faqad baa qofkaasi wuxuu la noqday amba uu mutay biqabab caro min allahi alla xaggiisa ka aatay waman yuwalli qofka u jeediyo him ayaga yowmaidin maalintaa duburahu dhabarkiisa ilaa mutaxarifa xaaluu yahay mid u leexanaya liqitaal dagaal aw mutaxayisa xaaluu yahay mid ku biiraya ilaa si-a koox kale ku biirayo dee colkiisa ka mida mooyaane faqad baaa wuu la noqday kaasi biqadab ayuu la noqday caro min allahi alla xaggiisa ka aatay wama'waahu hoygiisuna jahannam weeye wabi'sa almasiir meel loo noqdo ayaa baasle falam taqtuluuhum maydaan laynin hayshqaadqaadina wey ilaahay baa afcaashiisa ammaanaya subxaanahu wa tacaala wax kastoo ka fulaya ma ogtahay laysa bixawlikum baa loo jeedaa falam taqtuluuhum maydaan laynin walaakina allaha ha yeeshee alleh ayaa qatalahum laayay awooddiina iyo quwadiina arrintani kumay imanin waayo nimanka dee waa yaraydeen iyaguna way badnaayeen bale ilaahay baa idinka hiiliyey oo markaa ilaahay baa laayadeena waxay ka dhigan tahay walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla macanaa idinkoo yar baa ilaahay maaragtay allah wuxu uhi subxaanau wa tacaala wamaa ramayta maad tooganin amba maad ganin id xilligii ramayta aad gantay walaakina allaha ilaahay baa ramaa ganay subxana wa tacala ilahay baa awoodadiisiiy subxaana oo gaadhsiiyey waxaad tuuraysiin huwa aladii balaga dalika ilayhim saasay ka dhigan tahay ee maaha adoonku inaanu ficil ba lahayn adoonku ficil waa leey waliyubliya ilaahay muxuu sidaa u yeelay subxaanau watacaala alla wuxuu doonayay inuu iyaga madax jabiyo iyo waliyubliya inuu siiyo almu'miniina mu'miniinta inuu siiyo minhu xaggiisa inuu ka siiyo balaa siin siintaasoo xasana wanaagsan ay cadaa ina allaha alle samiic weeye waliyubliya walaakina allaha ilaahay baa ramaa toogganay muxuu rabbi sidaa u yeelay in la madax jebiyo iyo waliyubliya inuu alla siiyo almu'miniina mu'miniinta inuu ka siiyo minu xaggiisa balaa siin xasana wanaagsan ina allaha alle samiic ilaahaan cid maqalka badan weeye subxaana wa addoommadiisa waxay ku hadlayaan o dhan maqla khalqigiisa caliim waana allah cilmiga badan weeye alikum alamru arrinku dalikum sidiinaa weeye amba alqaradoodu alikum sidiinaa weeye arrinku alamru arrinku alikum sidaa weeye waclamuu ogaada ana allaha alleh muuhinu kaydilkaafiriin kaafiriinta amba gaalada xeeladooda kii dulayni u yahay waclamuu ogaada ana allaha alleh amba alamru arrinku alikum kiinaa weeye iyo maxay kale wa na allaha iyo wa ana allaha alleh inuu yahay weeye kaasi muhinu kaydilkaafiriin kuwa gaaloobay kaafiriinta ah kaydkooda amba shirqoolkooda kii dullayn inuu ahaaday amba waclamu ogaada ana allaha alle muhinu waa khabarkii maogtay muhinu kayd lkaafiriin kuwa gaalada ah kaydkooda iyo shirqoolkooda kii daciifin ee maaragtay taag darayn doona alle inuu yahay ee dullayn doona kaydkooda baabiin doona allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala in tastaftixuu haddaad nasri dalabteen ambaad kala in tastaftixuu kala saarid haddaad dalabteen faqad jaa'akum wuu idin yimi alfatxu kala saarid baa idin timi weeye waxaa la yidhahdaa nimankan mushrikiintii markay soo duulayeen ee ay soo baxayeen bay kacbada hubkoodii sudheen kacbada dhexdeeda istaageen tiirarka kacbada ay qabsadeen ilaahay bay gargaar weydiisteen markaasay yidhahdeen bal allahuma ansur cala ljundayn waakrama alfi'atayn ma arkaysaa wa khayra qabiilatayn sidaas oo kale saasay u maaragtay gargaar noocaasa la yimaadeen baa laydha allahuma aqdacunaa liraximi wa aataanaa bima laa nacrifu saas oo kale marka iyagaaba dalbayba in meesha lagu kala baxo marka alla wuxuu leeya in tastaftixuu haddaad kala saari dalbateen faqad jaa'akum wuu idin yimi alfatxu kala saarkii oo waa la idinkala saaray wain tantahuu haddaad joogsataan fahuwa joogsigu fahuwa ayulintihaau wain tantahuu haddaad joogsataan ood gaalnimada ka hadhaan fa huwa joogsigu khayrun lakum kii idin khayr badan weeye wain tacuuduu haddaad noqotaan gaalnimo iyo colaadin iyo dagaal haddaad ku noqotaan nacud annana waanu noqonno rasuulka ilaahay nasrigiisa iyo hirintiisaanu ku noqon walan tugniya waxba kama tari doonto cankum xaggiina walan tugniya cankum xaggiinana waxba kama tari doonto fiatukum badnaantiinu fiatukum ah, badnaantiinu waxba kama tari doonto ayuu alla yidhi subaa fiatukum kama tari doonto a walan tugniya waxba kama tari doonto cankum xaggiina fiatukum badnaantiinu shaya shaynaba idinkama tari doonto walaw kaurat haba badato Ah, maray suhursigiisani iyo fiatukum kooxaysigiinani shay-an a idinkama tari doonaan walaw kahura haba badnaado haba badata eh wa ana allaha waclamuu ogaada ana allaha alleh maca almu'miniin mu'miniinta macooda inuu yahay amaba tacliil iyo waxaad tidhaahdaa waxaanay wax idinka taraynin wa ana allaha liana allaha alle inuu ahaaday daraaddeed maca almu'miniina kuwa mu'miniinta akiila jira ana allaha wlina allaha alla inuu ahaada maca almu'miniin ya ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow adiicu allaha ilaahay adeecayo warasuulah walaa tawallow ha ka jeedsanina canho ilaahay rasuulkiisa daacadiisa walxaal antum idinku tasmacuuna aada maqlaysaan ilaahay subxaana walxaal antum idinku tasmacuun aada maqasheen ooada ogaateen waxa uu idinku yeedhaya ilaahay rasuulkiisu walaa takunuu ha noqonina kaladiina kuwii oo kale ha noqonina qaaluu yidhi samicnaa waanu maqalay oo waanu aqbalnay walxaal hum ayagu laa yasmacuun waxba aanay maqal oo aanay aqbalin oo aanay qaadanin alla wuxuu ihi subxaana wa tacaala ina shara dawaaba wax dhaqaaqa kuwa ugu sharka badani ina shara dawaab waa jamcu daaba wax dhaqaaqa ka ugu sharka badani ka ugu sharka badani wax dhaqaaqa ka ugu sharka badani cinda allaahi alla agtiisa asummu kuwa dhagahala weeye waa kuwa dhagahala waa jamcu lasam albukmu kuwa afkale een xaqaba sheegin weeye abkam aladiina kuwa laa yacqiluun aan waxba fahmin een xaqaba qaadanin waa kuwa noocaas uun iska abaa ilahay leyi subaa sama alxaq bay ka dhagala yihiin xaqa inay maqlaan waxay ka aflaayihiin xaqii inay fahmaan oo ay sheegaan aladiina laa yacqiluun walow calima allahu alla hadduu ku ogoon lahaa fiihim ayaga alla hadduu ku ogaan lahaa khayra khayr alla hadduu ku ogaan lahaa laasmaca wuu maqashiin lahaa hum ayaga laasmacahum ay laafhamahum alla ayaa fahamsiin lahaa xaqa ayuu fahamsiin lahaa hadduu alla khayr ku ogaan lahaa walow asmacahum wa cala sabiili lfard hadduu alle maqashiin lahaana latawallow way jeedsan lahaayeen iyagaaba nooca iska ah wahum ayagu mucriduuna kuwii jeesta weeye waa kuwa war had iyo jeeraala jeesta baa alilay subxana wa tacala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow istajiibuu ajiiba ay ajiibuu istajiibuu ay ajiibuu ah, waa siyaada maarata sinkitaadaya istajiibuu ajiiba lilahi alla maqla iyo walirasuul iyo ilaahay rasuulkiisa ateeca ajiiba idaa dacaakum markuu idinku yeedho keebaa faacilka ah allah warasuuluhu warka kalena saas oo kale idaa xilliga maqla oo ajiiba dacaakum alle uu idinku yeedho amba rasuulkuba idinku yeedho limaa waxuu idinku yeedho yuxyiikum idin noolaynaya dacaa baynu ku xidhnay limaa markuu shay idinku yeedho rasuulku yuxyiikum idin noolaynaya amba limaa ku ajiiba oo ku adeeca yuxyiikum idin noolaynaya waclamuu ogaada ana allaha alle yaxuul inuu kala teedho bayna almar'i qofka iyo wa qalbihi qalbigiisa inuu kala teedho ogaada wa anahu waclamuu ogaada annahu alle ilayhi xaggiisa uun tuxsharuun in laydiin ururin doono macnaa aayaddan waxaa fasiraya xadiiska rasuulka salawaatu llahi wasalaamuhu calayhi uu rasuulku lahaa ma og tahay maa min qalbin ilaa wahuwa bayna usbucayni min asaabici raxmani rabbi alcaalamiin ma arkaysaa markaa quluubta bani aadamku waxay ku dhex jiraan faraha ilaahay subxana markaa baynadani mumaasa iyo ilshaaq ma faa'iideynayso oo faraha ilaahay bay ku dhex jiraanoo ilahay ma kale macnaheedu maaha ilaahay bay subxaanahu watacaala fariis dhex yaalla maca dalika ma tabanayaan waxaan idhahnaa aلصaxaabu bayna الsamaai واlard masla daruurahan oo kale bayna الsamaai واlardi haddana daruuro dhulkeena ma joogaan shamadana ma joogaan xadiidku macnahaas oo kale ayuun bu xambaarsaye marka ilahay bay faraa ugu ijraay subxaana watacaala marka ilahay ba siduu doono u gala wamuqalib اlqulub waclamu ogaada anahu ilayhi tuxsharuun wataquu iska ilaa ka gaashaanta tabaqa fitna imtixaan ka gaashaanta baa lilahi subxaana watacaala ay اkhtibaara waa mixna fitnadaasoo laa tusiibanna aan haleeli doonin amba laa tusiibanna ma haleeli doonto wattaquu fitna fitna ka gaashaanta laa tusiibanna ma haleeli doonto fitnadaas aladiina kuwa dalamuu dulmiga falay ee minkum idinka idinka mida ah, khaasa gaarnimo uma haleeli doonto e bale tacumukum way idin camimi doontaa wey way dusha waa idin wada qaadan ka xun iyo ka wanaagsanba idaa kasura alkhabar waclamuu ogaada ana allaha alla shadiid lciqaab ciqaabadka inuu yahayna ogaada wadkuruu xasuusta idi waagii antum idinku qaliil kuwa yaraad ahaydeen ilaahay subxaana watacaala mu'miniinta ayuu ixsaanku u sameeyey iyo sidii dee markii la joogay maka iyo siday ahaayeen iyo kakaxayntuu ilaahay ka kaxeeyey iyo siduu quluubta reer madiina ugu soo jeediyey waa nasru ilaahay bay ahayd wadkaruu xasuustayd waagii antum idinku qaliil kuwa yar aad ahaydeen qaliilkaasoo mustadcafuun lagu dulaysto fi lardi arlada bal waagaa xasuusta takhaafuuna xaalaad ka baqanayseena la daciifsado an yatakhadafakum inay idin gurtaan inay idin boobaan khadfigu waa dhufashada an yatakhadafakum inay idin dhuftaan annaasu bal waadaa xasuusta ee faawaakum alla idin dejiyey idinsoo dhaweeyey madiina faawaakum alla hoydii yeelay wa alla idin meeleeyey oo waayadakum uu idinku xoojiyey binasrihi nasrigiisa alla idinku xoojiyey hiilkiisa iyo gargaarkiisa oo rasaqakum alla idinku arsaaqay min aayibaat ayibaadka waxyaa wanaagsan wax kamid a ah lacallakum tashkuruun ay likay tashkuruu si aad u mahadnaqdaan ood ilaahay ugu mahadisaan bar markaa xaaladaad maka aad joogteen ee aada yaraydeen mustakhafiin aad ahaydeen mudahadiin ayay ahaayeen waxaanay ka baqanayeen inay dadku dhuftaan oo loo kala la kala yaaco waa liqilatihim wa cadami quwatihim saasay ahaayeen allah wuxu ui subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow laa takunuu ha khaayimin ha khiyaamaynina allaha alleh oo waajibadu idin saaray maaragtay kuwa dayaca noqonina warasuul rasuulka ilaahayna ha khiyaamaynina watakunu waa majsuumun fi daakili xukmi nahyi weeye watakunu walaa takunu ayaad uqadaraysaa watakunu walaa takunu ha khiyaamaynina amaanaatikum amaanooyinka laydinku aaminayna ha khiyaamaynina walxaal antum idinku taclamuuna aada ogsoon tihiin khiyaamadu wax xun oo liita inay tahay alamaana waa alacmaal ilaahay inagu aaminay subxaana wa tacaala amba fadhida ha noqoto amba kayrkeedba ha noqoto waa inaanu qofku wax khiyaamo ah ba aanu la imanin ilahay saasuu yihi subxaana wa tacaala waclamuu ogaada anama amwaalukum xoolihiinu iyo wa awlaadukum fitin imtixaan inay yihiin waclamuu ogaada ana allaha alla cindahu agtiisa inuu ku sugan yahay ajrun ajar inuu ku sugan yahay abaalmarini aba ajarkaasoo cadiimin way taana ogaada baa subxana wa taala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayo in tattaquu llaha shardigaasaa ku xidhan in tattaquu llaha allah haddaad ka baqataan yajcal wuxuu yeeli waa jawaabtii shardiga yajcal wuxuu yeeli lakum idinka wuxuu idin yeeli furqaana masderkaa lagu siyaadiyey nunka iyo maaragtay furqaana kala saarid bu alla idin yeeli ay furqaana ay faariqan bayna alxaqi waalbatil amba furqaana badbaado ayuu alla idin yeeli doonaa amba furqaana kala saarid ay faslan bayna alxaqi waalbatil markaa masderkani bimacna alwaصfi weeye furqana ay macnaa mid kala saara xaqa iyo baadilku waa laydin yeelay wayukafir wuu ka qarin cankum xaggiina alla wuxuu ka qarin sayiaatikum bu alla ka qarin xumaanihii aada samayseen sayiaatikum xumaanihiina ayuu alla ka qarin wayakfir wuu dhaafi lakum idinka dunuubtiina wallahu alle dulfadli fadli allaha leh weeye dulfadli fadli allaha leh weeye fadligaasoo alcadiimi weyn wadkur xusnamiyow id waagii falxus baa ilaahay leeyahy subxaanah wa tacaala waagii xus yamkuru ay shirqoolayeen bika adiga ay ku shirqoolayeen aladiina waxa kafaruu gaaloobay bal markay ku shirqoolayeen xus wadkur xus id yamkuru bika ay yamkuru ay shirqoolayeen bika adiga ay ku shirqoolayeen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay maxay ku shirqoolayeen ay doonayeen liyuhbituuka inay ku xidhaan darteed ay ku shirqoolayeen liyusbituuka si ay ku xidhaan ma aw amase yaktuluuka si ay ku dilaan aw amase yukhrijuuka si ay ku masdaafuriyaan ay kaaga saaraan oo wayamkuron balwadkurxugaagi yamkurun ay ku maaragtay shirqoolka ay samaynayeen wayamkuru llahu allana uu shirqoolaya subxaana watacaala tay wadeen wax u dhigma ilaahayna uu ku waday amba kasii daran wallahu alla khayru lmaakiriin intaa wax sharqoosho ka ugu khayrka badan wey macnaa qorshihiisa lagama baxsan karo markaa saalix bay u tahay cidda makriga samaysa iyo sirqoolka waxay samaynayaan wax ka darin lagu fuliyo markuu ilaahay sidaa u makrigaa u sameeyo uu ku ammaanan yahay uu ku ammaanan yahay ma ogta ilaahay subxaana waidaa tutla haddii lagu akriyo calayhim ayaga dushooda aayaatuna aayaadka yaga hadii marka lagu akriyo waa idaa xilliga tutla lagu akriyo calayhim korkooda aayaatuna marka lagu akriyo qaaluu waxay yidhahdaan qad samicnaa waanu maqalay law nashaau haddaanu doonno sanay yidhaahdaan law nashaau haddaanu doonno laqulnaa waanu odhan lahayn mila haada kan oo kale annaga qur-aan kan oo kale waanu ku hadli karnaa saasay yidhaahdaan ilahay wuxuu in haada maxay yidhahdeen oo kale in haada ay ma haada ma aha qur'aankani ilaa asaadiiru lwaliin badyowgii hore beenahoodii mooyaane asaadiir waa afaaciil sida akaadiib abaadiil aqaawiil wama ila dalik ilaa asaadiiru lwaliin badyowgii hore beenahoodii mooya wax kalaba maaha waa aqaawiishoodii wadkuruu balxus nebi maxamedow wadkuruu balxus id waagii qaali yidhaahdeen allahumma ya allah allahumma allahayow in kaana hadduu ahaaday haadaakani qur-aanka ayaabay ujeedaane haadaakani amba rasuulkani huwa alxaqa huwadaasaa damiiru lfasli ah alxaqana waa khabarkii kaanada eh huwa alxaqa hadduu ahaaday mid xaq ah oo min cindika adiga agtaada ka yimi faamdir kusoo ku daadi bay yidhaha faamdir ku daadi ku shub calaynaa korkayaga min asamaa samada xaggeeda nagaga soo daadi bay yidhaahdeen aw itina amba noo keen noola kaalay bicadaab cadaab noo keen cadaabkaasoo aliim wa xanuujiya oo markay soo baxayeen ayay kacbada dhexdeeda waxaan ka soo qayayeen <laughs> halkii bay yimaadeen oo waata ku daadatay dee marka wamaa kaana allahu alla ma ahani subxaanahu watacaala liyucadiba iyagu markaysa hadday doonaan wamaa kaana allahu alla ma laam jucuudka liyucadibahum kii cadaabi alla ma ahanin walaal anta fiihim adigu nabiga ilaahay oo dhexdooda aad ku sugan tahay walaal anta fiihim ayagoo dhexdooda aad ku sugan tahay ilaahay xaaladdaa rasuulku dhex joogay cadaab samada kagama soo daadinayn wamaa kaana allahu alla ma ahanin mucadibahum ism faacil baa hadda loo bedelay mucadibahum kii cadaabi doona walaal hum ayagu yastakfiruun ilaahay dambi dhaaf ay weydiisanayaanoo ma arkaysaa qaar istikfaar la yimaadaa iyaga dhexdooda ay ku sugan yihiin wahum yastakfiruun yani almuminiina culimada qaar baa ku fasiray waayo muminiinta ayaa maka dee markaa joogayo ma imanin mid ay ka socmaan ay kuwan ka dhex baxaan allah wuxuu yihi wamaa lahum maxaa usugnaaday inay cadaab mudan yihin ba ilahay xaqiijiyey markan wamaa maxaybaa lahum ayaga usugnaaday oo an laa yucadibahum llahu an nuunka iyo laamkiiba iskale moogto wama maxay baa lahum ayaga usugnaaday oo anlaa yucadibahum llahu anlaa yucadibahum allahu alla aanu u cadaabi doonin walxaal maxaanu alla u cadaabaynin hum ayagu yasuduuna ay ka hor joogsanayaan dadka can ilmasjidi masaajidka ay ka hortaagayeen alxaraami xurmada leh way muteen baa ilahay leyi subxaana wa tacaala inuu alla cadaabo ma og walxaalna ay ka hor dadka masjidka maa kaanuu aanay ahaanin awliyaahu xaramka ehelkiisa aanay ahaanin in awliyaauh ay maa awliyaauhu xaramka ehelkiisu may ahaanin oo cid kaleba ehel umay ahaan ila almuttaquun kuwa ilaahay ka baqa mooyaane kuwaasun baa ehel u ah walaakina yeeshee akarahum dadka badankoodu laa yaclamuuna ma ogsoon wamaa kaana ma ahaanin salaatuhum salaad ku sheegood waa wax iyagu ay la imanaya salaatuhum salaadoodi may ahaanin cinda albayt baytka ilaahay agtiisa ay ku sansameeyaan ay ku tukadaan ilaa mukaa foori mooyaane way foori gaallaynayaan mogta waxaan maanta ay dadku tumayaan qaabalaaye iyo xunta inuga dhiga oo ma saas oo kale waa mushaabaha lilkafara ilaa mukaa foori mooyaane waa foori iyo wataspiya shacabtun <laughs> xaal ragba maaha horta waa mare nebigu wuxuu sheegay inama tasfiiqu linisaa shacabtumidda waxaa iska leh dumarka ayaa iska leh mar labaad waa camal min acmaali ahli kufri wamaca dalika waa shay ay cibaado u arkeeyeen waa tasbiya iyo shacabtun waa shacab dhow labadaasmi wey shacabtumid <laughs> faduuqu waxaa la odhan faduuqu dheramiya alcadaaba dheramiya maxaa laga marka isagaa weyn baad arkaysa Ah, marka meela abna lagu guuriyo soo madarag raga hu inuu islaamka tumaya dib laa ilaha ila allah haye qaar kalena waaba iska jiraanoo daba ma haystaba diin faduuquu dhadhamiya alcadaab habeenoo dhan qawdahay faduuquu dhadhamiya alcadaab war iska ilaali mar dumarkaa leh marnana waa afcaasha ahlilkufriga faduuquu dhadhamiya alcadaaba dhadhamiya saasaa lagu odhan doonaa bima kuntum takfuruun ay bikufrikum gaalnimadiina daraaddeed ku dhadhamiya haye ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay yunfiquuna way bixiyaan amwaalahum xoolahooda ayay bixiyaan waa dagaalkii dhaqaalaha maogta yunfiquuna way bixiyaan amwaalahum xoolahooda ayay bixiyaan oo talow miyay kugu caawiyaan sababta u bixiyaan ilaahay baa sheegaya liyasuduu inay kaga jeediyaan bay u bixiyaan dadka can sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa inay kaga jeediyaan fasayunfiquuna mustaqbalka fasayunfiquuna waanay bixin doonaan ha maalkooda haye faka adina fuluus baa soo bixi doona fasayunfiquuna waanay bixin doonaan ha uma takuun waxay noqon doontaa calayhim ayaga korkooda ay ku noqon doontaa maalkaasi amba nafaqadoodu xasra qoomamo uma yuqlabuun dabadeeto waa laga adkaan doonaa ayaan odayaaii sheekeeye wuxuu yihi qaar soomaaliya oo meelaha guryaha laga kirkireeyey galgala oo shoog waxoogaa la siisiiyo toddobaadkiiba konton dollar baa la siiyaa bunugu e markaysa waxay leeyihiin bui ma ayaan diin baanu ka qaadanayna shilibadanu baanu meesha ka qaadana hadda waxay moodaya qofka muslimkae maanta inuu nisraai noqo inuu murtad yahay ma oga ma og tahay uma takunu calayhim xasra uma yuqlabuun waa laga adkaan waladiina kuwa kafaruu gaaloobay ilaa jahannam jahanama xaggeedaa yuxsharuun loo kaxayn doona xagga jahanama loo ururin doona maxaa loogu ururinaya amba ay u bixinayaa liyamiisa allahu alla inuu ka sooco liyamiisa allahu alla inuu ka sooco ayaa xagga jahanama loogu kaxaynaya alkhabiisa ka xun min adayib ka wanaagsan inuu alla ka sooco ayaa xashriga dee markaas halkaa la tegaya ma arkaysa iyo wayajcala waliyajcala alle inuu ka yeelo alkhabiisa ka xun bacdahu barhkiiba rabbi inuu ka yeelo calaa bacdin barhka kala dushiisa oo fayarkuma uu raseeyo fayarkuma uu raseeyo hukaa uu raseeyo isdul saar saaro fayarkuma oday raseeyo jamiica xaal uu yahay oo fayajcala maxaa loo jamcinaya oo fayajcala faliyajcala si waa looga yeelo hukaa xun fii jahannam jahanamo dhex qabeed dab iyo waxay bixiyeen ulaaika kuwaasi hum ayagunba alkhaasiruuna kuwii khasaaroobay ah bul waxaad tidhahdaa nebiyow liladiina kuwa waxaad kutidhaha kafaruu gaaloobay in yantaho hadday joogsadaan ay xumaanta ka hadhaan yukfar lahum waa loo dhaafi yukfar waa loo dhaafi lahum ayaga maakii baa loo dhaafi qad salafa tegay wain yacuudu hadday noqdaan ay gaalnimadii dib ugu laabtaanna faqad madad way tagtay sunat waliin sunat lwaliin kuwii horaba dariiqii lagula dhaqmay baa tegey sunatu lawali kuwii hore caadadoodiiba way tagtay waa qaabkii lagula dhaqmay wey sidii loo halaagay markaa sunadan ilaahay baa iska leh ay sunatuna fi lwaliin sunat lwaliin kuwii horeba caadadoodan kula dhaqanay ayaa tagtay oo ah in la halaagi doono waqaatiluu la dirirahum kuwan xataa laa takun ilaa laga waayo xataa laa tuujada badans xataa laa takun ilaa laga waayoba fitna fitnaba ilaa laga waayo kaanadana taama ah oo wayakuna xataa yakuna ilah ahdo addiinu diinkuna kulluhu dhammaantiiba ilaah u noqdo lilaahi alleh aaca ay aaca baa loo jeedaay fain intahaw hadday joogsadaan faina allaha alla bima yacmaluuna waxay samaynayaan basiir allah arkaya wey wain tawallow hadday jeestaan saasay noqon wain tawallow hadday jeestaan kuwaa kufrayay oo ilaahay ay u hoggaansami waayaan faaclamuu ogaada kuwiina mu'miniinta ahow anna allaha alle mawlaakum rabbi inuu yahay maaragtay ka arrintiina maamulaya ee maaragtay arrintiina tawaliya amba gargaarihiina ah nicmo almawlaa mid maaragtay laga wali dhigto ayaa nicmo lahaaday macnaa alla weeye wa nicma nasiir mid naasiro oo hiiliya isaga ayaa ugu wanaagsanaaday alleh subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk